bsmi اllahi الرxman الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlihi وsaxbihi أجmaciin ama bacdu casharkii hore safxada boqol toban iyo saddex وأcطى الliwaaءa muscab bna cumayrin أkhا bani cabdidaar wajacala calى إxdى mujannabatayni الزubayr bn الcawaam wclى اlmujanabati الأkhrىa almundira bna camrin ayuu yeelay kelmadda marka labada kelmadoodu meesha uu ku dhigay waa laqab naanays mundir ibni camr uu leeyahay almucniq liyamuut ayb waa laqab naanays ayb marka kelmadda marka sidaas weeyaan mundir ibnu camrin ayay naanays u tahay almucniq liyamuut ayb waxaan ka soo hadalnay casharkii ugu dambeeyey dagaalkii uxud iyo wixii markaas dhacay waxaa uu yidhi musanifku waqad dakara subxaanahu hadihi اlwaqcata dhacdadan alla subxaanahu watacaala wuxuu sheegay wuxuu ku sheegay uu ku xusay fii suurati ali cimraan xayثu yaquul waid hadowta min ahlika tubawi'u اlmu'miniina maqaacida lilqitaal wallaahu samiicun caliim laga bilaaba yacni aayaddaas ilaa iyo suuradda aakhirkeeda ku dhowaad ayuu ku xusay ayb dadkii marka dagaalkaa ku dhintay iyo waxyaabihii la xidhiiray iyo shiddada iyo dhibaatada muslimiinta ku dhacdayna casharkii hore ayaan kaga soo hadalnay faslun gaswatu xamraa'i اlasad dagaalkii la magac baxay xamraa alasad ayb walamaa asbaxa yowma uxud walamaa asbaxa markuu waa beriistay nebiga yowmu uxud maalintii uxud ay dhacday subaxeeda dambe markuu waa beriistay nadaba rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalama nebiga wuxuu kiciyey oo uu ugu booriyey almuslimiina muslimiintii ila alnuhuudi bixitaan kicid ay kacaan fii dalabi alcaduwi ay u kacaan cadowga weerarkiisa iyo raadsashadiisa ayb irhaaban cabsigelin lahum iyaga ay cabsigeliyaan darteed haadihi tanina qaswatu xamraa' alasad waaye dagaalkaa marka nebiga uu ku kiciyey mu'miniinta oo u kiciyey wa amara anlaa yakhruja wuxuu amray nebiga inuusan bixin macahu isaga la jirkiisa ilaa man xadara uxudan dadkii uxud xaadiray maahane dagaalkii uxud dadkii joogay oo dhibaatada iyo qayb shalay qaatay maahane cid kale inaynan la bixin falam yakhruj ma bixin ilaa man shahida uxudan uxud qofkii xaadiray unbaa nebiga raacay oo la baxay siwaa jaabir ibni cabdillaahi marka laga reebo fainahu maxaa yeelay jaabir kaana abuuhu aabbihi wuxuu ahaa istakhlafahu inuu ku dhaafay fii banaatihi gabdhihiisa yacnii jaabir aabbihii yani gabdhihii uu dhalay yacnii gabdhihii walaalihiis ahay baa lagu dhaafay ayb faqutila abuuhu aabbihii waa la dilay yowma uxudin maalintii uxud baa la dilay fasta'dana rasuula اllahi sala اllahu calayh ali wasalam nebiga ayuu ka idin dalbaday jaabir fi lkhuruuji bixid ou la baxo ilaa xamraa'i اlasad faadina lahu waa u idmay nebiga dagaalkan marka xamraau lasad markii dagaalkii uxud uu dhacay subaxii nebigu markii la kala rogmaday subaxii markuu soo waabariistay ayuu muslimiinta wuxuu amray inay kacaan oy u kacaan cadowga inay iyaga raadsadaan abuu sufyaan iyo jeeshkiisii markaa dhankaa iyo maka ayay u laabmeen oo xaggaa iyo maka ayay aadeen markaa nebiga asxaabtiisu inay ka daba tagaan buu amray sababtuna iyada dad daallan oo dagaal daashaday oo dhaawacyadii iyo weli ay ka ka muuqdaan oo dhaawacoodiiba xataa uusan bogsoonin wuxuu u leeyahay waxa ay tahay si aynan u soo damcin eh, madiina sida aysan usoo damcin oo iyaga markaa la mashquuliyo lana tuso in weli muslimiintii quwadoodii ay baaqi tahay ujeedku marka sidaas yuu ahaa dagaalkii uxud waatii abu sufyaan uu faanay oo uu yidhi intuu buurta fuulay aawey moxamed aawey yanii eh, abubakar aaway cumar buu yidhi taasoo tusaysa abubakar iyo cumar sharaftooda cid kale ma ka hadlin abu sufyaan aaway moxamed buu yidhi marka cumar baa damcay inuu yidhaahdo waa nool yihiin eh, ilaahayna wax daran buu ku tusi doonaa inuu qayliyo ayuu damcayo waa nool yahay moxamed yiraa nebigaa yidhi ka aamus aawa abubakar ka aamus aawo cumar ka aamus markaasuu wuxuu yidhi abuu sufyaan uclu hubal yacnii hubalow kor noqo weligaa sarrey sanamka hubal la yidhaahdo markaasuu nebiga wuxuu yidhi alaa tujiibuun war miyaydnan aydnan yacni u jawaabaynin markaasaa cumar iyo asxaabtii maxaan dhahnaa rasuulka ilaahayo markaasuu wuxuu yidhi allahu aclaa waajal ilaahay baa sarayn badan weynin badan ayb markaasuu wuxuu yidhi lana alcuzaa walaa cuzaa lakum abuu eh, sufyaan annagu sanamka cuzaa la yidhaahdaan leenahay oon kaashanaynaa idinkuna melihidiin cuza markaasuu nebiga yidhi alaa tujiibuun miyaydnan u jawaabaynin maxaan dhahnaa markaasuu yidhi quuluu lana almowlaa walaa mowlaa lakum innaga allah yanii gargaaraha aan leenahay idinkuna malihidiin wax idin hiiliyo oo idiin gargaaro taas marka mas'ale muhiim a ah waay marka culimmadu waxay ka qaataan towxiidka iyo ashkhaasta towxiidkaa sarreeyo marka xaqii ilaahay lagu gabood falay ee abuu sufyaan uu yidhi sanamkii hubal ahaa ee kor noqo cuzaan annaga leenahay idinka ma cuzo mas'aladii marka caqiiday taabatay marka towxiidkii bay saamaysay oy taabatay nebigu markaa wuxuu yidhi taas yaan loo aamusin ha laga jawaabo laakiin markay joogtay nebiga iyo abubakar iyo nebigii oda wax ka qiimo badan aan jirin aawe moxamed iyo markuu lahaa nebigu iska aamusmay waxba jawaabinina maxaa yeele midda nebiga iyo midda alle midda allaa weyn subxaanahu watacaala kaana markaa waa laga qaatay markaasuu abu sufyaan yidhi amaa inakum satajiduuna fii qatlaakum اlmuul dadkiina la dilay waxaad ku arki doontaan eh, iyagoo la googooyey oo jirkoodiio aada loo loo halleeyey marka wuxuu yidhi ama ana lam aamurhum anigu ma aanan farin ciidankayga inay dadka saa u jarjaraan aniga ma aanan amrin buu yidhi laakiin hadday sidaa idin yeeleen kamana xumi imana dhibaysuu yidhi laakiin aniga ma amrina ogow marka wuxuu rabaa inuu yacni madaxa ciidda uga ceshto oo uu yidhaahdo aniga waxaasoo kale ma amro oo nin oday oo waxaan ahay yacni aad khatar u ah laakiin haddana wax idinka idinku dhacay waxaan ka naxaya ma ah saasuu yidhi yowmun biyowmi badrin ayuu yidhi maalin maalinta beder u dhiganto yaan hadda haysannaa markaasuu wuxuu yidhi cumar eh, maahan sidaas oo kale qatlaanaa fi ljanna waqatlaakum fi nnaar isku mid maahan buu yidhi annaga kuwii naga dhintay jannay ku jiraan kuwiinana naaray ku jiraan ayb marka sidaasaa dhacday marka dagaalkaa markii ay dhacday ayaa u dhacay kadib ayaa uxud maalinka eh, nebiga uu muslimiinta kiciyey oo uu yidhi ordaha oo nimankan aan ka daba tagno si aynan madiine usoo haweysanin ilaa meesha ugu dambaysay waa madiine ee mar walba loo soo ciirsanayo ayb bacd allah oo yacnii magaalada u ahayd walamaa asbaxa yowma uxudin nadaba rasuulu sal l slam <coughs> nebiga wuxuu booriyey almuslimiina muslimiintiibuu booriyey kiciyey ila nuhuudi inay kacaanba bou amray oo uu yacnii ku booriyey fii dalabi alcaduwi cadowga raadintiisa yanii cadowga inay iyaga weeraraan irhaaban lahum cabsigelin ay cabsigelinayaan marka cadowga bajintiisa iyo in la geliyo mar walba oo uu cabsi qabo waxaa weeyaan maqsuud sharci a ah weeyaan allana waa ka dhahay waaciduu lahum ma stadactum min quwatin wamin ribaaqi اlkhayli turhibuuna bihi caduw اllahi wacaduwakum ayb waxay marka sharciga ku siman ee aan quluwi lahayn yacnii in gaalada la bajiyo maqsad sharci ah ayb intii sharcigu uu amray lagu bajiyo wa haadihi tani qaswatu xamraa'i اlasad weeyaan wa amara nebigu wuxuu amray anlaa yakhruja macahu inuusan la bixin ilaa man xadara uxudan dagaalkii wuxuu dadkii joogay maahan cid kale inaysan bixin ayuu amray falam yakhruj ma bixin ilaa man shahida uxudan dadkii wuxu xaadireen maahane siwaa jaabir ibni cabdillaahi marka laga reebo fainahu kaana abuuhu aabbihii wuxuu ahaa istakhlafahu inuu ku dhaafay fii banaatihi gabdhihiisa fii banaati abiihi aabbihii gabdhihii uu dhalay baa lagu dhaafay jaabir yacni gabdhihii isaga walaalaha la ahaa markaas faqutila abuuhu aabbihii waa la dilay yowma uxud fasta'dana rasuula اllahi sal l slam nebiguu ka idin dalbaday jaabir fi lkhuruuji bixid ilaa xamraa'i lasad oo ula baxo faadina lahu waa u idmay fanahada almuslimuuna muslimiintii way kaceen kamaa amarahum sal اllahu calayh waali wasalam siduu nebiga u amray wahum iyaga oo muhqaluuna lagu cusleeyey biljiraaxi dhaawacyo iyagoo yacnii boogo iyo dhaawacyo <coughs> lagu cusleeyey oo socodkuba dhibayo ayay la hinqadeen nebiga sal l slam xataa balaqa intuu ka gaaray nebiga xamraa alasad wahiya iyaduna calaa amaaniyati amyaalin min almadiina siddeed mayl ayay madiine ka tahay fadalika kaagaa qowluhu tacaala weeyaan aladiina اstajaabuu lilahi wاrasuuli min bacdi ma asaabahum اlqarxu liladiina axsanuu minhum waاtaqow ajrun cadiim mu'miniintii buu ilaahay sifaynayaa wuxuu yidhi aladiina istajaabuu lilaah kuwii alla ajiibay warasuuli rasuulka ajiibay min bacdi maa asaabahum kolkou asiibay kadib alqarxu dhaawaca iyo boogaha markay nabarradu markay asiibeen kadib alle rasuul ajiibay liladiina axsanuu minhum kuwa yacnii wanaagga la yimid oo iyaga ka mida waxay leeyihiin wataqow alla ka cabsaday ajrun cadiim ajar aad u weynin badan halkaabay marka dadkaas saasuu alla ku ammaanay marka wa mara macbadu bnu abi macbadin alkhusaaciy wuxuu maray ninkaa macbad bnu abi macbad alkhusaaci ayaa soo maray calىa rasuuli اllaahi salى اllahu calayh ali wasalam nebiga korkiisa ayuu soo maray wa asxaabihi iyo asxaabtiisa faajaazahu nebiga waa iska daayo waa waa oggolaaday yacnii inuu dhaafo ilaa ujeed buu nebigu ka leeyahay wuxuu rabaa in abuu sufyaan khabar loo geeyo nimanka waa soo socdaan la yidhaahdo si uu marka madiine iyo maskaxdiisaba aynan ugu soo dhicin xataa balaqa abaa sufyaan intuu ka gaaray iyo almushrikiin birawxaa iyagoo ku sugan faahbarahum wuxuu u sheegay ana rasuula اllahi sal l slam nebiga iyo asxaabahu asxaabtiisa qad kharajuu inay soo baxeen fii dalabihim weerarkooda ay ku soo baxeen fafatta daalika wuxuu kala burburiyey kaasi fii acdaadi qurayshin quraysh cududeedii quraysh cududeedii iyo xooggeedii buu arintaa arrintaabaa kala burburiyey fafatta daalika kaagaasu wuxuu burburiyey fii acdaadi qurayshin quraysh xooggoodii waqad kaanuu waxay ahaayeen araaduu inay dooneen alrujuuca noqod ila almadiinati inay u laabtaan bayba rabeen oo madiinay rabeen inay u noqdaan oo ay markaa nimanku waxay is yidhaahdeen waa jabeene madiinana ka qaada markaas baa waxaa dhacday abuu sufyaan nin buu soo diray uu soo kiraystay oo ajiir markaasuu yidhi orod bax tag maxamed iyo u tag inaan ciidan badan usoo soo ururiyey u sheeg markaasuu ninkii yimiduu markaabuu sheegay aladiina qaala lahum اnnaasu ina اnnaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana waqaaluu xasbuna allah wanicma alwakiil markii la yidhi yanii dadku markay ku dhaheen ina annaasa dadkii qad jamacuu lakum way idiin ururiyeen ciidan badan bay idiinku soo ururiyeen dadkii markii lagu yidhi fakhshawhum iska cabsada <clears throat> meeshaan yani fadhi idiinma yaallee fazaadahum iimaanan arrintaa iimaan buu ku kordhiyey wa qaaluu xasbuna allahu wanicma alwakiil ayayna yidhaahdeen ayb marka abuu sufyaan madiine marka waxbaa uga jiray fahanaahum daalika arrinkaabaa celiyey marka laabay fahanaahum waxaa laabay quraysh daalika arrinkaabaa laabay oo dib u laabay oo madiine imaatinkii inay imaadaan ay rabeen arrintaabaa dib uga laabtay wastamaruu way sii socdeen raajiciina iyagoo noqonaya ilaa makata u laabanaya wadafira sala allahu calayh waali wasalam nebiga wuxuu helay bimucaawiyata bni lmugiirati bni abilcaas ayuu helay oo uu qabtay fa amara wuxuu amray bidarbi cunuqihi qoorta in laga jaro sabran yanii isagoo markaa sabar ahaan loo dilayo xabsi ahaan loo dilayo yanii sabran qofka yani fulaanun qutila sabran yani waa la qabtay waa la dilay dagaal laguma dilin ee iyadoo la hayaa la toogtayoo la dilay fa amara waxau amray bidarbi cunuqihi seef in qoorta looga jaro ayb sabran wahuwa waalidu caaishata ummi cabdilmalik bni marwaan cabdilmalik bni marwaan hooyadiis aabbaheed falam yuqtal fiiha siwaahu lama dilin maalintaa dhexdeeda ama dagaalkaa dhexdiisa siwaahu isaga waxaan ahayn laguma dilin meeshaas faslun halkaa xamraau lasad baa looga baxay iyo dagaalkii uxud faslun bachu rajiic rajiic ergadii dadkii loo diray yacnii ilaaladii loo diray rajiic marka waa meel qolada hudayl la yidhaahdo ay degto ismu mowdicin min bilaadi hudayl waa meel marka ay bilaadda hudayl ka mida oo qolada ay degto halkaa marka waqcadan iyo dagaalkan la sheegi doonaa ka dhacay meeshaas qoladaa hudayl baana degi jirtay bacfu rajiic dagaalkii marka meeshaas baa loogu magac daray waxayna dhacday qaswatu rajiic ama bacfu rajiic aakhira sanata alaain sanadkii saddexaad aakhirkeedii bay dhacday le hadda annagu shawaalan joogno dagaalkii uxud marka shawaal buu dhacay amra alasad waa ku xigtayba bilihii markaa dulqacdo iyo dulxujaaba ka dhimanba sanadka aakhir marka sanadii saddexaad bay dhacday dagaalkan uma bacaa sala اllahu calayh waali wasalam nebigu waxa uu diray bacda uxudin uxud kadib bacثa rajiici rajiic ilaaladeediibuu diray wa kaana dalika kaagaas wuxuu ahaa fii safar safar bay ahayd min asanati araabica sannaddii afaraad sida xooga badan laakiin waxay ahayd qaswatu rajiic sanata alaain bi'ru macuuna safar dhacday sannaddii afaraad marka wuu kala hormariyey meeshaan ibnu xajar saasuu leeyahay fatxulbaariga sidaasaana marka xoog badan ayb wakaana dalika fii safar min asanati araabica wadalika annahu sala allahu calayh waali wasalama kaasina waxay ahayd nebiga bacaa ilaa cadal waalqaara nebiga wuxuu u diray cadal iyo qaara cadal iyo qaara marka laba qolo oo min banilhawl reer banilhawl ibni khusayma ibni mudrika ibni ilyaas ibni mudar carabta marka carabta mudar carabta mudar bay ahaayeen qoladan ayb marka cadal iyo qaaro labadooduba reer mudaray wada ahaayeen ayb marka iyagaa ayaa nebigu oo u diray sababka ugu dirayna waxay ahayd bisu'aalihim su-aashoodii ay rasuulallaahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga ay weydiisteen daalika kaagaas xiina qadimuu calayhi markay u soo galeen wadakaruu waxay u sheegeen ana fiihim islaaman islaam inuu dhexdooda yahay ani annaga islaamkii baan rabnaa qalbiga waa isnaan islaamnaan rabnaa inaad dad noo soo dirto islaamkana baro yay ka codsadeen marka iyo ducaad inaad noo soo dirtay dheheen cadal iyo qaara weliba qoladan qaara la yidhaha qaara saasaa loo akhriyaa qaara ra waa bitakfiifi ra ta baa u dambayso marbuuطa nisbada marka la nisbaynaayo ta'daas dabcan waa dhacdaa marka waxay noqonaysaa fulaan ibnu fulaan alqaariyu alqaariyu ra'da waa la khafiifinaya alqaari alqaari ma la dhahayo min bani qaara weyaan alqaariyu ra'da marka iyadoo fudud yaa la hoos dhigaya yaa nisbada waa laga daba keenaya ayb dad badan baa marka qoladaas abaa kutubta xadiidka lagu arkaa ayb marka sida loo akrinayana sidaas waaye qoladuna waa qaara iyadana marka reer howl ayay ka mid ahaayeen iyaga marka <clears throat> dad aad u shiish badan bay ahaayeen shiishkay caan ku ahaayeen waa lagu soo tusaale qaadan jiro waxaa la dhihi jiray qad ansafa alqaarata man raamaahaa maamaahu qad ansafa alqaarata man raamaahaa qaara waa u insaaf sameeyey waa u garsoor falay ninkii la gantamo qoladaa ninkii la shiishtamo waa u insaaf sameeyey ninkii shiish meel uga soo haro ama ay israfaadiyaan oo yacnii shiishka ay kala badin waayaan qofkaasi qoladaa waa u insaaf sameeyey yani yani waxaa laga wadaa yacnii niman dheeldheela inaysan ahayn ayuu u ogaaday uu ogyahay marka waa lagu kaana yudrabu bihim اlmaal tusaalaa lagu samayn jiray dadka aadka shiishka u yaqaano bisu'aalihim rasuul markaa dadkaabuu nebiga dad buu u diray saxaabadii ka mida bisu'aalihim su-aashoodii rasuulallahi sal l slam nebiga ay su-aasheen daalika arrinkaa inuu dad u soo diro xiina qadimuu calayhi markay usoo galeen wadakaruu ay waxay u sheegeen anna fiihim islaaman inuu dhexdooda yahay fabacafa sittata nafarin lix qolobuu u diray lix qofood fii qowli bni isxaaq ayb wa qaala albukhaariyu bukhaarina waxauu yidhi fii saxiixihi kaanuu casharatan toban bay ahaayeen dabcan bukhaari baa ku leh marka haddii xadiid iyo baabkeedba ay tahay maadaama xadiid ahaan haddii riwaayada saxiixa ku sugan ayaa wixii ka soo haray iyada ka xoog badan dabcan haddaan wax kale jirin qaraa'in kale wa qaala asuhayliyu wahada huwa asaxiixu abulqaasim asuhayli saaxibu arawd alunuf arawd alunuf saasuu yidhi toban inay ahaayeen baana saxiixa wa amara calayhim wuxuu korkooda amiir uga dhigay marhada bna abi marhad alghanawiy radia allaahu canhum ninkaaga uuna amiir uga dhigay madax wa minhum waxaa ka mid aha dadkaa qubayb ibnu cadiy ayaa ku jiray fadahabuu macahum way la tageen way israaceen marka dadkii ordaha nimankan baa islaamka i idin baraayo fadahabuu macahum way la tageen falamaa kaanuu birajiic meesha rajiic la yidhaha marka ay gaareen wa huwa maaun lihudayl ceel reer hudayl ay lahaayeen waaye binaaxiyati alxijaaj xigo bilhad'ati meeshaa bilhad'ati xilli markaa yacnii ay saantu ay degan tahay oo dadkuna dareen markaa aanu ku jirin adaruu bihim way dhakreen mhadaruu bihim way dhakreen oo yacnii way khiyaaneen wastasraquu calayhim waa u gurmad dalbadeen korkooda hudaylan hudayl bay ka gurmad dalbadeen qoladii hudayloo meesha ku badnayd bay markaa u wacdeen wastasraquu way gurmad dalbeen calayhim kuwan yani muslimiinta tobanka nin yay hudaylan ugaga gargagurmad eh, dalbadeen fa uu way yimaadeen fa axaaduu bihim waa hareereeyeen faqataluu caamatahum intoodii badnayd way dileen wa kaana fii sha'nihim aayaatun radia allaahu can jamiicihim iyaga sha'nigoodana qur'aan baa ka soo degay la nasakhay qur akhrintiisa la nasakhay baa ka soo degay sha'nigooda weliba marka eh, wastansara minhum qubayb bnu cadiy qubayb ibnu cadiy ayaa ka aqbalay maxbuus inuu u noqdo iyo warajulun aakharu nin kale dhowr nin bay ahaayeen markii la hareereeyey ayaa waxay yidhaahdeen isdhiiba intii badnayd waxay yidhaahdeen annagu yacni gaal isu dhiibi mayno zayd ibnu daina eh, yacni iyo qubayb marka laga reebo ayb intii kale iyagu waxay yidhaahdeen ninkii amiirkooda wuxuu yidhi anigu gaal isu dhiibi maayo cahdi iyo ballanna markaa ma ka raadsanaayo waxaan ka baqayaa marka yacnii mana aaminaayo nimankan ayb markaabaa wuxuu yidhi way dileen marka kuwaas waada dagaalameen way laayeen marka intaa riwaayadka qaarna marka zayd ibnu dafina iyo qubayd iyo nin kale ayay ahaayeen markii labadan saddexdan nin lasoo qabtay oo yani ay maxaabiis ay noqdaan ay oggolaadeen isdhiibeen meeshaa marka laba maadaba laba mas'alo fiqhi ahba waa laga qaadanayaa qofka mu'minka dagaalka ku jiro qofka muslimka dagaalka ku jiro haddii isdhiib la yidhaahdo waxaa u bannaan inuunan isdhiibin uu yidhaa ilaa ruux ugu jiro dagaalama qofkaa marka hadduu sidaas yeelo maaha nin istahluukeeye ma ah saxaabadan baa sidaa yeeleen waxaa kaloo laga qaadanayaa kii isdhiibo oo isagu maxbuus inuu noqdo yacnii tabar markuu waayo lagana bato isdhiibo sidaa lagu qabto isaguna wax xaaraan ma ku dhicin ayb maxaa yeele nebigu arrintan raggan markay saa yeeleen ma ka hadlin bukhaarina fii kitaabi iljihaad baab dhan ba u baabaystay yacnii hal yastasiru rajul almuslim saasoo kale baab ah abu daawuudna fii kitaabi iljihaad sidoo kale isna baabaystay ee qofka muslimka maxbuus ma iska dhigi karaa ma ogolaan karaa inuu maxbuus noqdo waa kaa marka labada inay bannaan tahay ayb wastasara minhum qubayb bnu cadiyin baa maxbuus markaa in maxbuus uu noqdo aha maxbuus ahaan isu dhiibay ama wastu'sira minhum waxaa laga qafaalay iyaga qubayb bnu cadiyin iyo warajulun aakharu nin kale wahuwa zayd bnu dafina weeyaan fadahabuu bihimaa way la tageen fabaacuuhumaa bimakka maka ayay ku gadeen wadalika bisababi maa kaana maka waxay u geeyeen marka waxay ahayd bisababi maa kii sababtiis kaana ay ahaayeen qatalaa ay dileen min kufaari quraysh reer quraysh gaaladoodii yowma badrin maalintii beder yanii nimanka waxaa maka loo geeyey inay quraysh ka ciil baxdaan maadaama odayaalkoodii beder lagu laayey raggii laayeyna ay yihiin nimankaan in marka quraysh loo geliyo idinka markaa gacanta sidaa doontaan ka yeesha faama qubaybun radia allaahu canhu qubayb famakata cindahum ayb agtooduu nagaaday masjuunan isagoo markaa la xabisay riwaayaadku waxay leeyihin labada nin kale markay arkeen markay isdhiibeen ayaa intay qaansooyinkoodii qaateen ayay xarkihii ka furfureen xarkihii bay marka ku xirxireen ayb waxay dareemeen marka meesha in qadri iyo dhagar iyo ay ka socoto kii kalena marka inuu raaco waa diiday way dileen marka ayb labada nin marka iyaguna waa ayb khubayb baa marka faamaa khubaybun radia allaahu canhu khubayb marka zayd ibnu dafina markii la dilay isagana maydkiisii waxaa ilaalisay oo u soo geli waayeen gaaladoo inay qaataanay rabeen waa qaadi waayeen shinni ayaa ilaahay intuu ku keenay dhinac walba ka hareeraysa waaba geli waayeen marka shinnadaabaa ilaahay marka mucjizo uu uga dhigay faama qubaybun radia allaahu canhu famakata cindahum agtooduu nagaaday masjuunan isagoo maxbuus ah uma ajmacuu liqatlihi waxay goosteen marka inay dilaan fakharajuu bihi ila tanciimi tanciim bay ula baxeen tanciim waa meesha maka marka la joogo xaram xilliga ugu dhow xaramka marka laga baxaayo xilliga meesha ugu dhow waa tanciim ayb tanciim ayay marka ula baxeen ayb liyaslubuuhu say u xirxiraan markaa oo ay markaa intay geed ugu taagaan u dilaan fasta'danahum uu ka idin dalbaday an yusalliya inuu tukado ragcatayni laba ragco faadinuu lahu way u idmeen fasallaahumaa waa tukaday uma qaala waxa uu yidhi wallaahi baan ku dhaartay lowlaa an taquuluu inaad dhahdaan qowlkiina hadduusan ahaan lahayn anna maa bii jazacun anna maa bii aniga dhexdayda jazacun argagax inuu yahay argagax igu jira darteed salaadda inaan u dheeraysanayo hadalka aad ku sheekaysanaysaan hadduusan jiri lahayn lazidtu waan badin lahaa salaadaha uma qaala waxa uu yidhi markaa walastu ubaalii xiina uqtalu muslima calaa ayi janbin kaana lilaahi masracii marka waxay ahayd isagoo marka xirxiran oo yani dilsuga camal iska ah ayaa cunug yar oo qoladii markaa loo dhiibay odaygooda uu dilay qubayb ayaa cunug yaroo si usoo gurguuranay usoo gurguuranayay ayaa qubayb ayuu u yimid waa qabtay marka qubayb cunugiibuu dhabta saaray isagoo marka dhabta u saaran bay arkeen hooyadiis iyo aragtay iyo iyagii markaasay aad u argagaxeen qubaybna markaa wuxuu haystay sakiin ama midi oo markaa eh, eh, timaha hoose iyo iskaga xiirayo ayuu haystay marka nin la dili rabo oo cunugoodii dhabta u saaran yahay middina haysto waxay is yidhaahdeen markaa hore ugu jiidayaa hore ayuu ugu jiidayaa bay isdhaheen marka cunugii waa iska daayeen waa usoo daayey cunugoodii waa siiyey ibnu xajar marka wuxuu yidhi waxaa laga qaadanayaa meeshaas in laga tawaruco aad laysaga ilaaliyo ilmaha yaryar dilkooda qofka haddii la rabo isaga hala dilo dil ha u xirnaado gaaladaas marka isaga dilayso dilka ugu xiran ilmahooda yaryarka waxba kala garan karin ee iyagu aan qaangaarka ahayn in midi lagu jeexo ama la dilo ma aha arrintaa iyada in laga tawaruco iyay keenaysaa saxaabada nebiguna saasay ahaayeen maxaa iyagu waa kala yaqaanaan dadad diinlena waa ahaayeen arrinkaa isagaana maba ahan baarin dadnimada iyo ku fiican ma aha ilmo laynta ayb ayb waxaa kaloo marka uu yidhi walastu markaa marka waa iska sii daayey khubayd marka intuu xirnaa oo gacmaha iyo lugaha uu uga xirnaa miraha fawaakihda iyo qudaarta markaas la cuno iyo ayaa u imaan jirtay cid u keentay iyadoo aanay jirin ayaa cinabka iyo iyo timirta iyo wax allaale wixii u baahdo ayuu heli jiray waana marka karaamo ilaahay uu karaameeyey uma qaala waxa uu yidhi walastu ubaalii aniga u aaba yeeli maayo xiina uqtalu marka la idilayo musliman anoo muslim ah anoo islaam aba ah haddii la idilayo u aaba yeeli maayo calaa ayi janbin kii ahoo kaana lilaahi kaana masracii dhicitaankaygu makaanu dhiciddaydu ay ahaato lilaahi ilaahay dartiina ay u ahaanaysa yani meel allaale meesha dhinacaygu u dhaco oo alla dartii oo ugu dhaco anigu u aaba yeeli maayo anoo muslimaba haddii la idilayo wadaalika kaagaasina fii daati ilaahi buu ahaaday ilaahay yani dartii yani fii daati ilaahi yani fillah ilaahay dartiisa ayb alle subxaanahu watacaala daatadiisa ama yacni isaga dartii iyuu ahaaday arrinkaa isagaa nacan oo dartii baan u dhimanayaa wain yasha haddii uu doono alleh yubaarik uu barakaynayaa alle oo khayr iyo ziyaado iyo barako ayuu siinayaa calaa awsaali shilwin jir xubnihii jirka oo mumasacin la googooyey jir markaa la googooyey xubnihiis ayuu alla hadduu doono barakaynayaa sidaa buu yidhi marka waqad qaala lahu abuu sufyaan abuu sufyaan baa wuxuu ku yidhi ayasuruka ma ku farax gelinaysaa anna muxamadan muxamed cindanaa agteenna inuu ahaado tudrabu cunuquhu luquntiisa la garaacayo oon dilayno ma jeclaan lahayd muxamed in agteenna uu joogo qoorta laga jaraayo wa annaka adiguna fii ahlika gurigaaga iska joogta oodan mowqifkan maanta aadan taagnayn oo isagu uu mowqifkan taagnaan lahaa faqaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee maa yasurunii anigu farax gelin mayso annii fii ahlii aniga inaan gurigayga dhexdiisa joogo wa anna muxamadan muxamedna fii makaanihi makaankiisa meeshiisa uu joogo fii makaanihi booskiisa alladii huwa fiihi iska dhaaf cadow gacanta oo u galeen wa anna muxamadan muxamedna fii makaanihi makaankiisa alladii huwa fiihi makaanka oo uu joogo hadda tusiibuhu inay asiibayso shawkatun qodax qodaxda oo tu'diihi dhibayso iskaba dhaaf inaad idinku ou idin gacantiinna ku jireen meeshiisa uu joogo hadda madiina qodax inay ku muddo mdhama yeeli lahayn anna gurigayga joogo isaguna ay qodax muddo ma yeeleen buu yidhi iskaba dhaafada tani ayb uma wakaluu bihi waxay markaa u wakiisheen ay u sameeyeen man yaxrusuhu qof ilaaliyo fa jaa'a camru bnu umaya ayaa yimid faxtamalahu waa xambaartay ayb bikhadcatin si yanii dagmo ah khiyaano ah, ama yanii si aan loo jeedin leylan xilli habeen ah buu qaatay fadahaba bihi waa la tegey fadafanahu markaa waa aasay anigoo ay dileen markay dileen baa meeshii haddana qofku ilaaliyo iyay ugu talagaleen oo la duuginba ayb marka fajaءa camru bnu ubaya baa yimid faxtamalahu waa qaatay biqadcatin leylan xilli habeena ah, fadahaba bihi waa la tegey fadafanahu waa aasay markaa ayb wa ama zayd bnu daina radia allaahu canhu fabtaacahu waxaa gatay safwaanu bnu umaya ayaa gatay faqatalahu biabiihi aabbihi buu ugu dilay umayat bnu khalaf buu ugu aarayo oo ugu dilay marka faslun bacu bi'ri macuuna intaana marka waxaan uga tegaynaa eh, eh, bacu rajiic wixii fiqhi ku jira wixii yani eh, qisaa ayb faslun bacu bi'ri macuuna bi'ru macuuna bacigii ciidankii la diray lagu bixiyey meeshaa bi'ru macuuna waxay dhacday sanadu markay sanadkii afar markuu ahaa bishii safar ayb wa fii safara haadaa bishii safar kaana bacu bi'ri macuuna bi'ri macuuna ciidankeedii diriddeedii buu ahaa waqtigii yacni la diray kaana bacu biri macuuna ay waqaca bacu bi'ri macuuna dhacay wadalika ana bara ana abaa baraa ninkii la dhihi jiray abuu baraa caamira bna maalikin almadcuw ee loo yaqaanay mulaacib اlasinna qadima calaa rasuuli lahi sal l slam nebigu usoo galay almadiinata buu ugu yimid fadacaahu ila alislaam islaamku ugu yeeray falam yuslim ma islaamin walam yabcud mana fogaanin ama walam yubcid ma fogey ma fogeynin yani fakarki yani ma aanu fogeynin yani fakarkiisii islaamka ku wajahnaana ma fogeynin ayb faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow low bacadta asxaabaka asxaabtaada haddaad dirto ilaa ahli najdin halkaa iyo najdi haddaad u dirto yadcuunahum ilaa diinika diintaada ay dadka ugu yeeraan larajowtu waxaan rajayn lahaa an yujiibuuhum inay ku yeeli lahaayeen faqaala nebigu wuxuu yidhi innii akhaafu calayhim waanu cabsanayaa buu yidhi ahla najdin baan uga cabsanayaa faqaala abuu baraa waxa uu yidhi ana jaarun lahum anaa magangeliyo magangeliyo anaa u noqonayo ana ana aniga ayaa jaarun ay mujiirun mid magangelinayo noqonayo lahum iyaga fabacaa sala allahu alayh ali wasalam marka nebigu islaamnimaduu ihtimaam siinaya iyo dacwada fabacaa sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu diray fii ma qaalahu bnu isxaaq arbaciina rajulan afartan nin min asxaabihi wafi saxiixaynina sabciina rajulan toddobaatan buu diray wahada huwa saxiixu toddobaatankaa saxiix ahe wa amara calayhim wuxuuna amiir uga dhigay almundira bna camrin axada bani saacida walaqabuhu waa kan marka sagaabaa walaqabuhu almucniq liyamuut ayb radia allaahu canhum ajmaciin raggaa ninkaasuu amiir uga dhigay toddobaatanna waa diray weliba toddobaatan qura'a bay ahaayeen oo aada diinta dadkii aada waa u xulay wa kaanuu min fudalaa'i اlmuslimiin muslimiinta dadkoodii fiicfiicnaa fadliga badnaa bay ka mid ahaayeen wasaadaatihim iyo dadkii ugu yanii ugu horreeyey ugu fadliga badnaa wa quraa'ihim iyo kuwooda cilmiga aad u yaqaanay ayb fanahaduu way kaceen fanazaluu bi'ramacuuna ayay degeen wahiya bayna ardi bani caamir birmacuunana waxay u dhaxaysaa bani caamir dhulkooda iyo waxarati bni sulaym ayb labadaa qolo ayay u dhexaysaa uma bacuu minhaa uma bacuu waxay bixiyeen markaa xaraama bna milxaan ayay minhaa xaggeeda yanii markaa ay ka bixiyeen akhaa ummi sulaym ummi sulaym walaalkeed ah bikitaabi rasuuli sal l slam ay la direen ilaa caduwillaahi ilaahay cadowgiisii bay ula direen uma bacauu waxay direen minhaa meeshaas yani biidmacuuna waxay ka direen xaraama bna milxaan akhaa umu sulaym umu sulaym yanii eh, walaalkeed ahaa yani umu sulaym waa umu anas ibni maalik anas abtigiis waay ninkan la diray xaraam ibnu milxaan bikitaabi rasuulilaahi bay la direen rasuulka sal slam kitaabkiisii ilaa caduwillaahi bay u direen ilaahay cadowgiisii caamir bni ufayl ahaa falam yandur fiihi ma fiirininba kitaabka wagaa markaa doqonnimo iyo waxaa ku jirta iyo mooryaannimo ayb qof xataa degan ma ahayn dadaa yani iyagoo gaalaha yani caqli leh oo waxa warqadda ku qoran hubsado akhriyaxta warqaddii nebigaba maba fiirininba ninkiina hala dilo yuu keenay ayb kisre iyo qaysarna waa kala duwanaayey qaysar marka nebiga warqadiisii loo keenay waa karaameeyey waa akhriyey waa daneeyey kisraana markii loo keenay inta qabtaybuu dab ku tuuray markaasaa nebigu sal l slam markii loo sheegay uu yidhi laa kisraa bacdahu isaga gadaashiis kisra ma ahaan doono mulkigoodii waa baaba'ay ayb marka dadku isku caqle ma ahan xataa ninkan marka falam yandur fiihi ma fiirinin oo ma fiirfiirininoo ma ku tadaburin xataa wa amara bihi wuu amray faqatalahu e, darabahu waxaa dilay ayb wa amara bihi waa amray faqatalahu waa dilay darabahu rajulu nin baa e, e, ku dhuftay bixirbatin yacnii waran eeba ayuu mid iyo ku dhuftay falamaa kharaja damu dhiiggii markuu soo baxay dhiiggii markii warankii markii lagu dhuftay oo dhiiggii uu ka soo burqado ka soo booday qaala waxa uu yidhi fuztu warabbi lkacba fuztu waan liibaanay warabbi اlkacbati baan ku dhaartay kacbada rabbigeedaan ku dhaartay waan liibaanay wastanfara caduwullaahi ilaahay cadowgiisii wuxuu eh, bixitaan ka dalbay inay soo baxaan ka dalbay wastanfara caduwullaahi caamirun cadowgii alle caamir ah wuxuu bixitaan ka dalbay bani caamir qoladaa bani caamir ilaa qitaali ilbaaqiin inta kale inay la dagaalamaan falam yujiibuuhu ma aysan yeelin liajli jiwaari abi baraa ninkii abuu baraa magangelyadii uu siiyey darteed bay ku dhaafeen war nimankaa ninkaabaa magangeliyey annaga lama dagaalamayna dheheen fastanfara banii sulaym reer banii sulaym buu bixitaan ka dalbay faأjaabadku waxaa yeelay cusayatu wariclun wadakwaanu saddexdaa lafood ayaa yeeleen <coughs> faaxaaduu biasxaabi rasuulilahi nebiga asxaabtiisii bay hareereeyeen faqaataluu way dagaalameen xataa qutiluu intii laga dilay can aakhirihim kii ugu dambeeyey radi allahu canhu iska way dagaalameen ilaa laalaayey ilaa kacba bna zaydin mooyaane min bani najaar ahaa fa inahu isagu urtuha ayb waa la soo qaaday min bayni alqatlaa dadkii la dilay dhexdoodii baa laga soo qaaday isaga oo inuu dhintay moodayeen dadkii dhintay buu hoos galay isagoo dhaawaca marka laga soo bixiyey fa caasha waa noolaaday xataa qutila yowma alkhandaq ilaa maalintii khandaq laga dilay lixdan iyo sagaal bay dileen marka nin unbaabakaden wa kaana camru bnu umaya addamriyu wuxuu ahaa walmundir bnu muxamed bni cuqba labadaa nin fii sarx اlmuslimiin muslimiinta yani geelooda ayay ilaalinayeen ayb markaa nimankaabaa geeli sadaqada iyo zakada waxbay ilaalinayeen labadaa nin fara'ayaa waxay arkeen adayra shimbirihii bay arkeen taxuumu iyadoo markaa ku dul wareegayso calaa mowdici alwaqca dhacdada meeshay ka dhacday shimbiro ku dul wareegayay arkeen fa nasala almundir ibnu moxamed ayaa degay haada kan fa qaatala almushrikiina mushrikiintii buu la dagaalamay xataa qutila intii laga dilay isagana maca asxaabihi wa usira camru bnu umaya waa la qafaalay falamaa ahbara annahu min mudar camru bnu umaya markuu sheegtay inuu mudar qoladaa uu ka dhashay jaza caamirun caamir baa wuxuu gooyey naasiyatahu foodiisii wa actaqahu waana xoreeyey fii maa zacama ayb siduu ku andacooday can raqabatin buu u xoreeyey luqun kaanad calaa ummihi hooyadii korkeed ahayd hooyadiis baa qolo yacnii qof reer mudara inay xoraysa nadar iyo wax ku gashay marka ninkan marka maadaama uu maxbuus yahay waa xoreeyo iska sii daaya wayarjicu camru bnu umaya waa soo laaba uu soo laabtay falamaa kaana bilqarqarati markuu maraayay min sadri qanaati meeshaa yani min sadri qanaatin nasala waa degay fii dillin hoos meel hoos ah buu degay xoogaa wayajii'u rajulaani laba nin baa u yimaadeen min bani kilaab qoladaa ah waqiila min bani sulaymna waa la yidhiye fanazlaa macahu wayla degeen fiihi meeshaa bay la degeen falamaa naamaa markay seexdeen fataka bihimaa gaadmo ayuu ku dilay camrun camar ayaa gaadmo ku dilay labadoodii fataka camrun bihimaa labadii ninoo hurdo ayuu aayar gaaday waa dilay wa huwa yuraa isagoo markaa la malagelinayo u malaynayo annahu qad asaaba inuu asiibay ha'ran aarsa min asxaabihi asxaabtiisa xaggooda uu kaga aaray oo ka helay isagoo markaa u malaynaya inuu aarsi helay asxaabtiisii oo u aaray toddobaatan nin yaa la dilay markaa yani labada nin qoladii nimankan dishay waayo is yidhi marka bani sulaym hore marka uu qoortiiba hore uga jaray iyagoo hurdo ayuu gaaday waa dilay falamaa qadima markuu soo galay akhbara rasuula اllahi sal l slam nebigu u sheegay bimaa facala wuxuu sameeyey faqaala nebigu waxau yidhi laqad qatalta waxaad dishay qatiilayni laba nin oo ah, laba nin baad dishay oo yani cahdi iyo ballan leh la adiyannahumaa ilaahan ku dhaartay diyaan siinayaa dadkoodii baan diye waa ka diyeynaya yani labada nin riwaayaadka sida ay tilmaamayaan ibnu xajar faxulbaarigaasuu sheegaayo laba nin oo markaa nebiga ballan uu siiyey bay ahaayeen ama qolo oo ballan siiyey oo aan dagaal nebiga kala dhexaynin bay noqdeen ninkan marka labada nin bay dileen labadii ninna laba ninoo waxay ahaayeen nebiga agtiisa cahdi ka haysto oo hadda gaalo xarbiyiina ma aysan ahayn see la yeelaa marka diyo in la siiyo marka diyo ayuu waa ka diyeeyey waa diyo ayuu bixiye ayb gaalka marka hadduu yahay ama dimi ama wax noocaas oo kale ah ama cahdi oo kale hadduu ku jiro ee la dilo diyo ayuu yeelanaa marka diyat اlyahuudiyi ama diyat الnasraani iyo diyat almushrik iyo kulli kutubaha fiqiga mashhuur bay ku yihiin ayb oo muslimka lama diye e ayaga dabcan ahlu kitaabka ugu roon ahlu diyadooda cinda shaaficiya waa ulu uluثu diyat lmuslim diyada muslim war saddex loo qaybiyo qayb fuqahada qaarkood xanaabiladan u malaynaya iyaguna waxaa weeyaan nisfu diya camalay leeyihi calaa kullin diyat lmuslim ma dhamma <clears throat> mushrigana waaba ka sii hooseeya hadday marka qolada ay ka dhasheen ay yihiin qolo xarbi eh, muslimiinta kula jirto ee qoladaas lacag iyo biyo iyo loogu kaalmayn maayo la siin maayo iyagana suuratunisaa-i baa marka aada loogaga hadlo iyadana markaa nebiguna cahdiga ilaalin jiray oo xataa hadday saxaabadiisu khalad ou ka dhaco diyada waa dhiibi jiray rasuulka calayh isalaatu wasalaam ayb fa kaana haada kan wuxuu ahaa marka diyadan la bixinayo labadan ninoo laga diyeynayo sababa ghaswati bani nadiir reer bani nadiir duulaankoodii sababtii keentay diyadan yay noqon doontaa haada saxiix kan baa saxiix siday u noqon doontana isaga sheegi doono waxay tahay asal waxaa heshiis lagu galay nebiga iyo yahuuddii madiine joogta waxay ku galeen heshiis haddii diyo diyada in laysla bixiyo diyada in laysla bixiyo marka maadaama ay muslimiintii laba nin dileen oo diyo laga rabo nebiga reer bani nadiir buu u tegay haye diyadii wax igala bixiya keena buu yidhi heshiiskii aan wada galnay waayahay bay dheheen waa ku siinaynaa iska sug meeshan fadhiiso meeshii buu fariistay markaasay isku dayeen inay meesha nebiga ku ikhtiyaalaan ay ku dilaan oo ay dusha sare dhagax uga soo tuuraan madax uga bajiyaan nebiga waa loo sheegay markiiba waa degdeyey waa baxay markaasuu ciidanku usoo kaxaystay sababtii ay reer bani nadiir ku qaxeen oo madiine looga qaxiyey iyaga ayaa gacantooda ku keensaday diyadaanaana sabab ahayd macnaha marka fakaana hada sababa ghaswati bani nadiir sidaa weeyaan hada saxiix wazacama zuhriyu zuhri wuxuu sheegtay isaga anna ghaswata bani nadiir bacda badrin inay ahayd bisittati ashhurin zuhri baa wuxuu yidhi dagaalkan banu nadiir lala galay dagaalkii beder lix bilood kadib yay dhacday maba ahanba wakhtigan walaysa daalika kaagaasina maahan kamaa qaala sida u yidhi bal ilatii kaanat bacda badrin midii ahayd beder kadib bisittati ashhurin lix bilood hiya qaswatu bani qaynuqaac bay ahayd waana soo marnay midii beder ka dambaysa bani qaynuqaac ay ahayd wa amaa banunadiir reer banunadiir fa bacda uxudin bay ahayd kamaa ana quraydata qurayda bacda alkhandaq say u ahayd saddex dagaaloo waaweyn gadaashood baa nimankan marka ayaa ay ballantu dagaalkooda u ah dagaalkii beder kadib banu qaynuqaacaa lala dagaalay oo ku baxday dagaalkii uxud kadib banu nadiir dagaalkii khandaq kadib banu qurayda saas marka u kala calaamayso kama ana quraydata bacda alkhandaq wa khaybar wa kamaa khaybara khaybar siday u ahayd bacda alxudaybiyati khaybarna yahuudi waxaa laga sii bixiyey oo lagula dagaalamay xudaybiye kadib sanadii lixaad xudaybiye dhacday khaybarna toddobaad waaswat aruum kamaa ana gaswat aruum reer ruum qaswadooda caama tabuuk sanadkii tabuuk siday u ahayd bacda fatxi maka markii maka la furtay kadib sanadii sideedaada maka la furtay sagaalaadna yaa lagu duulay tabuuk yaa lagu duulay kulligood marka dagaaladoodu waxay ku xigxigeen dagaallo waaweyn kadib waqacooyin waaweyn kadib wa amara calayhi salaam nebigu wuxuu amray cinda mowtihi markii uu dhimanayay agteedana biijlaa'i alyahuudi waannasaaraa yahuud iyo nasaara in laga qixiyo oo laga bixiyo min jasiirati alcarab jasiirati alcarab in laga bixiyo oo nebigu saasuu dardaarmo wuxuu yidhi akhriju lyahuuda min jasiirati alcarab riwaayadana waxay leedahay akhriju lyahuuda waannasaaraa yahuudda iyo nasaarada ka saara jasiirati alcarab laba diin yaan lagu yeelan min jasiirati alcarab marka jasiirat اlcarab waxaa la yidhaahdaa dhulalka marka laga hadla saddex baa loo qaybiyaa xaramka ardulxaram iyo xijaaz iyo jasiirat اlcarab saddexdaa waa kala caamsan yihiin jasiirat اlcarab baa ugu caamsan jasiirat اlcarab marka waxay dhacdaa yaman laga soo bilaabo ilaa iyo yamaama yamaama ardulyamaama dhulkan qadar iyo riyaad iyo meelahaas sidaas dhinacan kalena yanii ciraaq bay soo gaartaa ilaa iyo yani madiine xaggaas marka dhulka dhulkan hadda la yidhaha khaliijka waa jasiirat alcarab khaliijka hadda waxaan laleeyahay kulligood waa jasiirat alcarab yeman laftirkeeda waxay noqonaysaa jasiirat alcarab ayay noqonaysaa xijaaz waa maka madiine iyo ma xowlaha meelaha agaarahooda ayb xaramkuna waa xuduud mucayanoo la yaqaano oo meeluu ka bilaabdo meeluu ku dhammaadaan xaramka iyada biitifaaqin ba maba geli kara ma loo ogola ayb yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu almasjid alxaraama bacda caamihim haada xijaaz iyadana waa la mid jasiirat alcarabna xijaaz iyada marka saddex maalmood iyo wixii aan iqaamo aan ahayn joogitaan rasmiga aan ahayn oo tijaaro iyo safar saasoo kale oo ku soo gala iyo dhib malaha amaa arduljasiira wuxuu leeyahay imaamu shaafici xijaaztaas unbaa muhiimka ah amaa dhulalka kale yeman iyo arduljasiirati alcarab yeman baa soo gelayso yemanna nebigu wuxuu ku qiray oo uga tegay yahuud oo joogta yeman oo haddaba waa joogaan yamantu yahuuddu degaan degaan ahaan bayba ay degan yihiin sanca ay degan yihiin yahuuddu sanca marka labada marka muhiimkaa waa xijaaj iyo waxaa weeyaan iyo xaramka labadaaiyo marka ma bannaana cumar marka yahuuddii nebigu waa u dhaafay khaybar waa iska joogeen laakiin wuxuu amray markuu dhimanaya in laga bixiyo cumar baa marka eh, eh, <coughs> heshiiskooduna wuxuu ahaa nuqirukum fiiha maa shinaa nebigu wuxuu yidhi khaybar iska jooga shaqaysta yanii ka shaqeeya beeraha fala nus wixii ka soo baxo idinkaale nusna annagaale intii aan doonno ayaana heshiiska u socona wakhtigii cumar baa marka waa ka saaray saddex maalmood buuna u ogolaa inay joogay joogi karaan ardulxijaaj wixii saddex maalmood ka badan cumar waa u diidi jiray maxaa yeelay saddex maalmood ka badan waa muqiim nin musaafir ma ah yahuuddu marka markii dambe heshiis waxay keeneen warqad been abay soo oo faals abay sameeyeen watigii eh, wakhtiyo dambey sameeyeen oo ay leeyihiin annaga nebiga ayaa noo oggolaaday khaybar inaan deganaanno weligeed heshiiskiibaa marka warqadii baa la akhriyey waa la keenay ibnu taymiya sheego warqadii baa marka waxaa lagu arkay waxaa ku qornayd maalinkii nebigu khaybar qabsaday in heshiiskaas uu siiyey markhaatiyaal yaa ka ahaa waxay ku qoreen markhaatiyaal sacd ibnu mucaad sacd ibnu mucaadna wuxuu dhintay khandaq sanadii shanaaduu dhintay sacd ibnu mucaad khaybarna waa sanadii toddobaad wa see marka sacd ibnu mucaad markhaati u noqday marka ibnu taymiya wakhtigiisii baa warqadaas iyo la keenay oo la yidhi yahuuddu sidaan waxaasay keensadeenoo dhulkaa marka saasay leeyihiin markaasuu warqaddii markii loo keenay warqaddiibuu candhuuf ku tufay tan anaa hubo wax jira inaysan ahayn nebigana uusan qorin markaasuu yidhi maxaa dhacay sacdu bnu mucaadaa ku dhigan buu yidhi sacd bnu mucaadna wuxuu dhintay sanadii shanaad waa taswiir yahuud ay samaysay waa iyo been abuur ayb ay yahuudii markaa la timid oy sameeyeen waa iska tuura marka faslun ghaswatu bani nadiir wanahada rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu markaa waa kacay binafsihi nafsadiisa ayuu u kacay alkariimati wanaagsanayd ilaa bani nadiir buu u kacay liyastaciina inuu kaalmaysto calaa diyati dayni alqatiilayni labadaa la dilay diyadooda limaa baynahumaa wixii iyaga ka dhexeeyey limaa baynahumaa dhexdooda wixii ka dhexeeyey iyo wa baynahum limaa baynahu wa baynahu ah. wixii isaga iyo iyaga ka dhexeeyey oo min alxilfi heshiis ah faqaaluu waxay yidhahdeen nacam waayahay wajalasa sala allahu calayh waali wasalam nebigu waa fadhiistay huwa isaga iyo abubakrin iyo abubakar iyo cumaru iyo cumar iyo wacaliyun iyo cali wa daa'ifatun min asxaabihi iyo koox asxaabtiisa ka mida ah radia allahu canhum taxta jidaarin gidaar hoostiisu allahum iyagu ay lahaayeen fاجtamacuu waa kulmeen fii maa baynahum dhexdooda wa qaaluu waxay yidhaahdeen man rajulu nin waa kuma yulqii hada الraxaa shiidkan ridayo calaa muxamadin muxamed korkiisa ku ridayo fayaqtulahu dilaayo markaa alraxaa waa shiidka dhagaxa wa lagu yani wax lagu shiito yani marka wax la burburinayo yani waxyaabaha eh, fudud marka la burburinayo waxaa lagu burburiyaa kal iyo dhagax culus oo marka sidii markaa eh, yani u samaysan god yar leh ayaa marka saa loogu shiidaa wax marka la shiidayo waxyaabaha yaryarka jilicsan iyo marka la shiidayo ayb amaba raxaha waxaa weeyaan makiinadan cajiinka bahalka wareego ee cajiinka hadba marka dhexdiisa la geliyey ku dul wareego ayb waa shiidkaas dhagax marka aad u culus yaa qaadaya oo markaa ku tuuro oo dila marka faاntadaba lidaalika arrinkaa waxaa u soo baxa camr bnu jixaash lacanahu اllah waaclam allaahu ilaahay wuxuu ogeysiiyey rasuulahu rasuulkiisa bimaa hamuu bihi waxay hamiyeen marka yahuud inaan marnaba aysan ka dhammaanaynin dibindaabiyo yaa dareemayna kuwii iyaga ka horreeyaa heshiiskii ka baxay dhibaataa ka raacday kuwan iyagu haddana waa taagan yihiin sidii oo kale walaa tazaalu taطalicu calaa khaa'inatin minhum ilaa qaliila minhum ayb waa u soo baxay marka allah marka rasuulkiisa ogeysiiyey bimaa hamuu bihi waxay ku hamiyeen fanahada sala allahu calayh ali wasalam nebiga waa kacay min waqtihi waqtigiisaasba markaasba waa booday oo waa kacay min bayni asxaabihi buu ka dhex kacay falam yatanaaha duuna almadiina ayb nebigu ma inuu soconaya ma unan ka joogin madiine ka soke yani madiine ka soke yanii nebigu markaa kama aanu soo harin wa jaaa min man nacam wa jaaءa man أhbara أnahu ra'aahu salى اllahu عalayh wali wasalama daakila fii xiiطaani اlmadiina wa jaaءa man ra'aahu baa yimid waxaa yimid qof wa jaaءa waxaa yimid man ahbara yani qof sheegayo annahu ra'aahu sala اllahu calayh waali wasalam nebigu inuu arkay daakhilan fii xiidaani اlmadiina isagoo madiino derbigeedii yacnii beeraheedii timirta ku dhex jiro faqaama abu bakrin baa kacay waman macahu iyo intii la jirtay fatabacuuhu nebigii bay soo raaceen nebiga aayar tartiib buu soo dusay waa soo dhaqaajiyey saxaabadiina waa ka soo daba dhaqaajiyeen faahbarahum bima aclamahu llaahu wuxuu u sheegay nebiga faahbarahum asxaabtii wuxuu u sheegay bima aclamahu llaahu wuxuu alla ogeysiiyey min amri yahuuda yahuud arrinkeedii ah wanadaba annaasu dadkii way soo kaceen iyaguna ilaa waxay u soo kaceen ilaa qitaalihim wanadaba annaasa nebiga dadkiibuu ugu baaqay ilaa qitaalihim dagaalkooda fakharaja wuu baxay wastacmala cala almadiinati madiine wuxuu caamil uga yeelay ibna ummi maktuum wadaalika kaagaasna fii rabiici alawal bay ahayd faxaasarahu waa hareereeyey sita layaalin lix habeen oo minhu rabiiculawal ka mida waxaynaidin markaa xurimat alkhamru markaasaa khamradii la xarimay kadaa dakarahu ibnu xasmin ibnu xasmi baa saa sheegay walam arahu ligayrihi ibnu kaiir waxau leeyahay isaga kayrkiina uma aanan arag wadasa cabdulaahi ibnu ubay ibni saluul ayaa u si qarsoodi ah buu ugu baxay ayb min almunaafiqiina ka mida ilaa bani nadiir buu u dusay oo muxuu yidhi marka ana macakum waa idinla jiraa nuqaatilu macakum maciinan dagaalamaynaa waa idinla dagaalgelaynaa wain ukhrijtum haddii la idin bixiyana kharajnaa macakum waa idinla baxaynaa faqtara ulaa'ika kuwaadaas baa kadsoomeen bihaadaa arrinkaabay ku kadsoomeen fataxasanuu waxay isku dhowreen marka oy dhufays ka galeen fii aadaamihim taagagoodii buulahoodii iyo taagagoodii bay dhufays ka qoteen oy ka galeen marka ayb waa suuratulxashribaa iyaga suuratulxashriyaa bikaamiliha iyaga kusoo degtay suuratu bani nadiiro ibnu cabaas dhihi jiray suuratulxashri ayb alam tara ila aladiina naafaquu yaquuluuna liikhwaanihim aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi aayadahaasaa ka soo degeen faamara sal اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu amray biqaطci nakiilihim geedahooda geedtimireedyadooda in la jaro wa ixraaqihaa la gubo ayb marka tan waxaa laga qaadanaya marka mas'alo fiqhiga ah baa ku jirto geedaha geedtimireedyada in la jaro geedaha gaalada yanii geedmiroodka in la gooyo la gubo waa bannaan tahay nikaayatan lahu si iyaga loo bajiyo ayb waana mas'alo fiqhiyo bukhaari iyo abu daawuud iyo aimatu alxadiid walfiqhi ay baabaystaan wey nikaayo darteed iyo cadow la bajinaayo darteed waa loo gubi karaa geedaha xoolaha ka warran iyaga marka nacan male yacnii xoolihii in la gubo ama xoolihiiba in la faylo jaro oo laga la baabi'iyo ma la yeeli karaa laba xaala markaas loo kala qaada haddii dagaalka lagu jiro oo xooluhu ay fardo ay yihiin faraskuna uu kugula dagaalamayo in la faraska la jaro la buqno gooyo ama la dilo waa bannaan tahay la difaaca tahay markaa adiga xaalad laakiin kale hadday jirto oo aynan sidaa ahayn bimujarad yacnii iyaga uun in lagu bajiyo iyagiina gacanta lagu haayo imaamu shaafici maya buu leeyahay sababtoo ah xooluhu naf baa ku jirta xanuunsanaya in la geedoo kale maaha in la cadaabo marka ma aha ruux baa ku jirta xoolaha ayb nikaayada marka imaamu shaafici labadaas u kala qaadaa isagaana ugu raajaxsan madaahibta culummadan ayb saa inuu marka u kala saaro bacd alculamaa wax intaa geedna lama in la gubaa ma in la yeela bay leeyihin laakiinse taa waxayna soo deliishanayaan qisooyinka qaar laakiin waxaa culummadu ugu jawaabeen waa waaqicatu cayn waxaa laga yaabaa muslimiintu markaa inay islahaayeen geeduhu idinkayba idinku soo wareegayaan waxba ha iska gubinina kuwan waa qabqaban kartaan ama wax hadda nikaayo saa ugu weyn baan ku jirin laakiin hadday nikaaya ku jirto waa la yeelay kuwan marka iyaga dhibaata ku dhacdo yukhribuuna buyuutahum biaydiihim wa aydi اlmu'miniina factabiruu yaa ulilabsaar oo muminiintii gacmahoodii iyaga gacmahoodii baa degmadoodii lagu baabi'iyey oy ku baaba'day ayb nikaayadaas marka midkayay ka mid tahay middaan sidaabaa nebigu marka uu amray fasa'aluu rasuulallahi sal slam nebigay su-aaleen an yujliyahum inuu kaxiya marka waa qaxaynaa bay dhaheen jid noofa ayb wayaxqana dimaa'ahum dhiigagoodana marka uu manciyo oo dhiiggooda uu joojiyo oon yacni la laynin iyaga markaa ayb calaa anna lahum inay leeyihiin maa xamalat ibiluhum geeloodu wuxuu u qaado hayra silaax hubka waxaan ahayn faajaabahum ilaa daalika hubka way ka tegayaan iyaga alaabahoodana wixii awr intuu u qaadi karaa nin walba u qaadanayaan fataxamala akaabiruhum ka xuyay bni akhdab wasalaamu bnu abinxuqayq biahliihim bay xambaarteen wa amwaalihim maaliyaalkooda ilaa khaybar bay u xambaarteen fadaanat lahum markaa khaybar baa marka waxaa weeyaan yaa u khuduucday oo khaybar baa marka ay degeen wadahabat daa'ifatun kooxna way tagtoo minhum iyaga ka mida ilaa shaam bay aadeen qole iyaga ka midana marka shaam bay ku qaxeen ayb marka qisadoodu halkaas bay ka soconaysaa biاllahi towfiiq sal اl slam alaa nabiyina mxamed wcalaa aalihi wasaxbihi wslm